alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira xadiidka kun iyo shan iyo toddobaatan dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo afariyo siddeetan wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal waaladii nafsi biyadih waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugantaan ku dhaartaye laqad hamamtu an aamura bixatamin fayuxtatab laqad hamamtu xaqiiqee waxaan ku hamiyey an aamura bixatab xaabo in lasoo ururiyo inaan amro oo fa yuxtataba dabeedna lasoo xaabaysto aamuray ku cadfanta uma aamura bisalaati dabeedna salaaddaan amro oo fa yu'adana dabeedna la addimo lahaa salaaddii loo addimo uma aamura dabeednaan amro rajulan nin oo fa yaumma annaasa dadka u tujiyo uma ukhaalifa dabeedna markaysaga aan u daba maro oo aan markaa aado ama qabto ilaa rijaalin rag intii ka ahaatay oo fa uxariqa calayhim aan ku gubo iyaga korkooda buyuutahum guryahooda aan ku gubo ayaan ku hamiyey buuhi mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna adigu waxaa laga qaadanayaa salaadda jamaacada sida loo adkaynaya laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidkan laga deliishaday fardu kifaaye inay jamaacadu ahayn waayo fardu kifaaye hadday ahaan lahayd jamac iyadoo cidi tukanayso waxa iyaga loo ciqaabayaa maxay noqonaysa yaa hadday gurigooda ku tukanayaan waxa loo ciqaabayaa maxay noqonaysa waxay jumhuurku ku xambaareen in laga tilmaamayo cid aan tukanaynin oo munaafiqiin ah in laga tilmaamaayo laakiin cid tukanaysa aan looga jeedin cid tukanaysa aan looga jeedin riwaayo la soo wariyaa jirto oo tilmaamaysa haddii waxa weeye dumarka iyo carruurta guryaha ku sugan haddaynay jiri lahayn saa waa yeeli lahaa laakiin riwaayadaas waa daciif oo ma asixin oo nebiga calayhi salaatu wasalaam kama sugnaa waxaana laga qaadanayaa ahamiga uu nebigu ku hamiyey dee inuu qoladaa ciqaabo in marka waxa weye qaar ciqaab mudan inay ahaayeen ayaa laga qaadanaya laakiin arrinka taxriiqa ku saabsan oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood waa amray dadka qaarkood in la gubo waa amray hebel iyo hebel haddaa aragtaan guba buu buuhi waa laba nin oo gaala ah haddaa hebel iyo hebel aragtaan yani wuxuuhi guba dabku guba kadib buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yucadibu binnaari ilaa rabbu nnaar ama laa yenbagii liaxadin an yucadiba binnaar yacni markaa qofna uma bannaana inuu markaa dab wax ku gubo ama dab wax ku gubo keliya ilaahay dabka abuurtay ee mulkinaayey ayuunbaa wax ku guba marka haddaa aragtaan ha gubina ee markaa dila ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa saas aawadeed gubitaanka markaysa markaa cid la gubaa bini aadama la gubaa walow gaalaba ha noqdaan ama munaafiqiin ha noqdaane dee mid bannaan ma aha markaa dab waxba laguma ciqaabo yani saas yadaa weeye waxaa kaloo xadiiskan laga daliishaday goodiga loo goodiyaayo ciddii markaa dembi la timi ayaa ka mida waxaa ka mida ciddii dembi la timi oo jariime u saaxiiba in markaa si kedisaa loo qaban karo ayaa markaa waxaa ka mida waxyaalaha xadiiskan lagala baxaayo waxaa markaa ka mida waxyaalaha laga deliishanaayo hamiga nebiga sala allahu aleyh wasalam in marka axkaam laga qaadanayo marka masaa'ilba yacni isaga laftiisa lagala baxaa saas aawadeed baa xadiidka loo soo deliishado jamaacadu inay tahay waajib adilada loo deliishaday uu ka mid yahay waayahay xadiidka kun iyo lixyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan iyo siddeetan wa ibni mascuudin radia allahu canhu qaala man sarahu an yalqa allaha tacaala hadan musliman falyuxaafid calaa haulaai asalawaati xaysu yunaada bihin cabdullahi bn mascuud waxauu yidhi radia allaahu canh man sarahu ku kastay farax geliso an yalqa allaha inuu allah la kulmo tacaala allah isagaa korreeye hadan berri inuu la kulmo ilaahay ay farax gelinayso musliman xaaluu muslim yahay inuu ilaahay la kulmo kay farax gelinaysaa isaga oo muslim ah inuu allah la kulma kay farax gelinaysaa falyuxaafid ha ilaaliyo calaa haa ulaai asalawaat salaadahan ha ilaaliyo waa salaadaha faralkaa xaysu yunaadaa bihin meeshii salaadaha looga yeedho oo bimacnaa looga addimaba ha ilaaliyo oo ha tago oo ha ajiibo fa inna allaha sharaca linabiyikum maxaa yeelay allaah wuxuu u sharciyeeyey nebigiinna calayhi asalaatu wassalaam sunan alhudaa waddooyinkii hanuunka ayuu u sharciyeeyey wa inahunna min sunani alhudaa wa inahunna salaadaha shanta ahi ee min sunani alhudaa waddooyinkii hanuunkay ka mid ahaadeen ama jamaacada lagu tukanayo salaadaha shanta ahi min sunanihudaa waddooyinkii hanuunkay ka mid ahaadeen walow annakum sallaytum fii buyuutikum marka macnaha dambe ayaa weliba sii fiican oo in laga tilmaamaayo in jamaacada lagu tukado salaadaha faralka ah ayaa waddooyinkii hanuunka ka mid ah walow annakum sallaytum haddii idinku aad tukataan fii buyuutikum guryihiinna aad ku tukataan kama yusallii hada almutakhallifu fii beyti siduu ugu tukanayo kaa dibdhacay ee jamaacadii ka dib dhacay gurigiisa gudihiisa ugu tukanayo la taraktum sunnata nebiyikum waxaa ka tegaysaan sunnihii nebigiinna calayhi asalaatu wassalaam ayaa ka tegaysaan walow taraktum haddaa ka tegi lahaydeen sunnata nebiyikum sunnaha nebigiinna calayhi asalaatu wassalaam haddaa ka tegi lahaydeenna la dalaltum waa lumi lahaydeen oo waa amban lahaydeen yacnii waxa weeye diinkii saxda ahaabaa ka amban lahaydeen oo ka lumi lahaydeen walaqad ra'aytuna cabdullahi mascuud baa odhanaya ilaahay baan ku dhaartay ee xaqiiqee waxaannu is aragnay haddaannu saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam nahay wamaa yatakhallafu canha waalxaal maa yatakhallafu canha aanu ka dib dhacaynin salaadaha ilaa munaafiqun munaafiq mooye cid kale ayna ka dib dhacayn munaafiqaasoo macluumun nifaaqi nifaaqiisa la yaqaan oo munaafiqnimo ku caanbaxay ya haddaannu asxaabtii nebiga nahay calayhi salaatu wasalaam waxaa jirtay inaan markaa salaadda axad naga dib dhici jiray aanu jirin oo aanu isku aragnay salaadda in lagu soo wada dadaalo oo nin waliba jamaacada u yimaado cidda ka maqnaata ay noqon jirtay uun cid munaafiqah oo munaafiqnimadiisa la yaqaan walaqad kaana arajulu yu'taa bihi wuxuu ihi walaqad ay wallaahi allah baan ku dhaartay laqad kaana xaqiiqe wuxuu ahaa alrajulu nin naga midi wuxuu ahaa yu'taa bihi mid la keena ayuu ahaa yuhaada bayna arajulayni iyadoo laba nin eh, la kala markaa eh, dhex gelinayo oo laba nin marka ay hayaan oo dhinacyada ka galeen waa nin xanuunsanaya oo isagu salaaddii aan u soo socon karin markaasaa la soo garabgelayaa oo laba nin hareeraha ka soo garabgelayaan si uu jamaacada u yimaado waana xanuun daraaddiid markaasaa dabeedna wuu leeyahay waray kiciyo markaysa markaa waxaan yani iqabadsiiya jamaacada jamaacada igeeya isagii ma iman karo markaasaa laba nin hareeraha ka soo galaa soo garab galaan markaasaa dabeedna sidaa loo keenay xataa yuqaama fi safi ilaa safka la taagayo saasuu deedna ku tukadaa rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo waxaa ku sugnayd muslim u sugnaatay qaala inuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay callamanaa wuxuuna baray sunana alhudaa waddooyinkii hanuunka ayuuna baray wa ina min sunan ilhuda wadooyinka hanuunka waxaa ka mid a alsalaata fi lmasjid aladii yu'addanu fiih salaadda lagu tukado masjidka laga addimayo ya salaadda lagu tukado masjidka laga addimayo ayaa waddooyinkai hanuunka ka mid a xadiidkan markaa cabdullahi bn mascuud ee mawquufka ku ah waxa uu tilmaamayaa inuu sheegay ruuxii doonaya isagoo muslima inuu ilaahay la kulmaa ha ilaaliyo salaadahan oo meel kastoo laga addimo salaaddaa la ysugu yeedho ha tago bimacnaa jamaacada ha ilaaliyo oo ha ka qayb galo xaysu yunaada bihinna maadaama la raaciyo in jamaacada la ilaalinayo ayaa laga tilmaamaya salaadda daatadeedii iyo jamaacadeediiba waa la ilaalinaya ilaahayna waa u sharciyeeyey nebigiinna waddooyinkii hanuunka waddooyinka hanuunkana waxaa ka mid a salaadaha iyo ilaalintoodaiyo jamaacadooda taasaa ka mid a marka in salaadihii la ilaaliyo jamaacadii lagu tukadaa waa shay maxmuuda oo fiican nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ku booriyey xadiidka riwaayada dambe ayaa sheegaysa oo idu marfuucba ah ina rasuula allahi sala allahu alay slam callamana sunan alhudaa nebigaana baray waddooyinkii hanuunka wadooyinka hanuunkana waxaa ka mid a ah salaadda markiisa jamaacada in marka lagu tukado oo masjidka laga addimaayo la tago oo jamaca laga qayb galo ruuxa markaa jamaacada ka tagaana sunnihii nebiga waa ka tegey sunnaha nebiga haddii laga tagana waa la baadiyoobaya marka waxaa lagala baxayaa in jamaacadii in laga taga ay tahay baadi inuu tilmaamayo walow taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum waxaa loo jeeda cudurdaar la'aan haddii salaadda looga maqnaado nooc dalaala inay tahay halkaana waxaa ka soo baxaysa jamaacadu waa waajib jamaacadii waa waajib bay ka soo baxaysa waxaanuu tilmaamay saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam dhammaan inay ku dadaali jireen jamaacada eh, inay ku dadaali jireen ruux munaafiq oo nifaaqiisa la yaqaan ayuunbaa salaadda marka waxaan yani jamaacada ka maqnaan jiray ya munaafiq caan ah uunbaa ka maqnaan jiray macluumu nifaaq yani cidda kale waxa weeye waa wada iman jireen ma dhici jirtay dee in marka waxa yani waqtiyada qaarkood ragacaad lagala hormaro bacdigood oo weliba markaa dee aynay yani markaa aynay badnayn laakiin jamaacada waa ku dadaali jireen xataa kii xanuunsanayey ayaa odhan jiray igarab gala markaasaa la soo garabgeli jiray labada geesood inta laga soo galo oo markaas sidaas isagii ma socon karo ayaa jamca sidaa lagu keeni jiray waxay ku tusinaysaa min shiddati xirsihim cala aljamaaca dadaalkoodu siduu u darnaa ay ku dadaalayaan jamaacada ay ku dadaalayaan aad iyo aad siday u darnayd baa laga qaadanaya taasaa laga qaadanaya marka qofkii jamaacada ka maqnaada cudurdaar hadduu uga maqnaado iyadu ishkaal ma leho dembi maleh laakiin cudurdaar la'aan hadduu jamaacadii uga maqnaado ka warran salaaddiisi ma ansaxaysaa mise asixi mayso qowlan markaa culammada badankoodu aynay marin daliil ahaanna aan qawi ahayn oo odhanayaa jira shardi bay u tahay sixada salaadda qofkaan cudurdaar lahayn oo qofka aan marka waxaweye jamaacadii cudurdaar la'aan uga maqnaada salaaddiisu asixi mayso qowlka caynkaasa daahiriyada iyo ibnu taymiye iyo ayaa ku tegey laakiin calaa kulli xaal qowlkaasi qawi maaha waayo nusuustii adiladu waxay tilmaamaysaa in waxa weeye markaa ay salaaddii asaxayso ayay tilmaamaysa laakiin ma qofkii macalismi miyay ku asaxaysaa mise ismi waa ka madhnaanaya oo salaaddii jamaacadiinu ka qayb galaa waa sunne mise waxa weeye waa waajibo farducayn weeyaanoo hadduu cudurdaarlaan uga maqnaado waa ku dambaabaya kollay daahirka adilada markaad eegto Eh, in marka waxa weeye macal ithmi ay ansaxayso ayaa ayaa fiican qofkaan cudurdaar uga maqnaan waayo hadday fardu kifaaya uun iska tahay ama sunno iska tahay dee nebigu calayhi salaatu wasalaam kuma hamiyeen inuu markaa soo gubo kuwa markaa jamaacadii ka maqnaaday yaa ila waxa weeye kifaayadu waxay ku xasilaysaa inta kale ee tukanaysa ayaa fardu kifaayu ku dhacaya marka hadduu fardu kifaaye yaho ummadda si guud u saaran oo haddii qaar ku kacaan cid ku filani inta kale faralku ka dhacayo yacni sidaas salaadda janaasadu ay u tahay markaa fardu kifaaye caynkaasoo kale ay tahay dee waxa weeye ismi iyo dembi ma yimaadeen in lagu ciqaabaana ma timaadeen in ciqaab markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku hamiyo inuu ciqaabana meeshay kama timaadeen marka sida markaa ee laga qaadanayo ee saxiixi waxay noqonaysaa waa in marka ay tahay waajib cayniya ay tahay jamaacadu qofka cudurdaar leh waa ka dhacaysaa laakiin qofkii kale ragga marka waxawaye qaangaadhka ah ee marka wax ahlu takliifka ah waxay ku tahay fardu bay ku tahay yacani marka waajib cayniyay ku tahay laakiin cudurdaar hadduu marka uga maqnaado way ka dhacaysaa cudurdaaradina waxaa ka mida ah dee in markaa hurdoo kale ay la tagtay waa ka mid oo isagii marka waxa weeye yani sidaas ay ku dhaaftay taas jamaacadii sidaa ku dhaaftay waxay noqonaysaa cudurdaar bay noqonaysaa wahaakada hadduu marka waxaway jamaacadii aanu tegi karayn oo limarad wa aanu u tegi karaynna iyaduna waxay noqonaysaa cudurdaar bay noqonaysaa iyo ashyaada kale la midka yani cudurdaarada markaysa waxawn ashyaa mutacadid ay culammadu sheegaan kuma koobna intaynu sheegnay waa min baabi waa tusaale un intaynu markaa tilmaannay waa tusaalen weeye xadiis baa waxaa lagu soo wariyey odhanaaya man samica annida'a falam yujibhu falaa salaata lahu ila min cudrin ku kastoo adaanka maqla oo aan adaankii ajiibin salaad male inuu cudurdaar uga maqnaaday mooyaane haddii kale salaad male hadduu xadiidkaa kollay sixadiisa marfuucnimo isagoo marfuuc oo hadalka nebiga ah oo marfuuca sixadiisa waa la ysku khilaafsan yahay bacdu ahlicilmi waxay arjaxayaan inuu mawquuf yahay bay arjaxayaan marka waxa weeye sixadiisa kolle warbaa ku jira laakiin bacdu ahlicilmi waa quweeyeen marka saa lagu socdo inuu qawi yahayna falaa salaata lahu min cudrin ma asalkii salaaddaa la nafinayaa mise kamaalkeedii baa la nafinayaa baa markaana imanaysa yacnii labada marka waxa weeye kamaalka iyo asalka oo sixadii ah in la nafinaayo labada kolley waxaa horreeya sixada asalka ayaa horreeya asalka ayaa horreeya laakiin kamaalka waxaa lagu xambaaraa marka dee adilo loo helaayo ayaa lagu xambaaraa waana dhacday dadka qaarkood inay ka maqnaadeen oo nebigu calayhi salaatu wasalaam aanu markaysa waxaan yani odhan eh, salaad marka waxa malihid marka aanu ku odhan yani marka waxa taasna waa jirtaa ta kale tafdiilka la kala fadilayo salaatu aljamaacati tafdilu salaata alfaddi bisabcin wa cishriina daraja eh, inay asaxday ku tusinaysaa bay yidhahdeen culammadu haddaynay baatilaba toa inay asixin yacni maxaa markaa loo yidhi tana ka fadli badan miyaa waxa weeye markaa Eh, wax fadli leh iyo meel eberaan waxbaba jirin miyaa la kala fadilaa yacni marka la yidhi waxa weeye salaadda jamaacada ka fadli badan salaadda qofku munfaridnimo ku tukado waxaa markaa laga qaadanayaa labaduba inay asaxeen ha yeeshee ay kale yihiin mafduul iyo afdal afdal maxaa ah salaatljamaaca ah maxaa laga fadli badan yahay waxaa laga fadli badan yahay salaadda kelinimada lagu tukado waxaana laga fadli badan yahin bisabcin wa cishriina daraja toddoba-iyo labaatan darajo ayaa markaa laga fadli badan yahay marka adilo kale marka la helo oo markaa ku tusinaysa in waxa weeye salaaddii ay saxiixa noqonayso waxaa lagu xambaarayaa nafyiga hadduuba asaxo in looga jeedo nafyu kamaal oo kamaalkii waajibkaha baa la nafyinaya marka waxay noqonaysaa tasixu maca alithmi dembi la jirkii ayay asaxaysaa bay noqonaysa hadday sunno ahaan lahaydna dee in la ciqaabo laguma hamiyeen ya ta kale waxa weeye markaa amarada la amray yacni laftooda iyo sida yacni loogu dadaalayey ee kullu daalika waxay sheegaysaa laga qaadanayaa in markaa ruuxii laga rabo inuu la yimaado salaaddii jamaacada oo jamaacada ku dadaalo waana sida asxaabta nebigu sala allahu aleyh wasalam ay ugu dadaali jireen ay ilaa ay gaadhsiiyeenba ruuxa ka maqnaada waxaan u naqaanay inuu munaafiq yahay nifaaqiisu caanbaxay oo la yaqaan hmm, halkaa ay gaadhsiiyeen halkaa ay gaadhsiiyeen marka xadiiska uu sheegaayo wa ina min sunan alhudaa alsalaata fi lmasjid aladii yuadanu fiih riwaayadani waxay saaraysaa masjidka gurigii yacni gurigiisa masjidka ugu sugan bimacnaa mawdica uu kaga tukado way bixinaysaa oo fi lmasjid aladii yu'adanu fiihi waxay markaa tilmaamaysaa masjidka caamka ah in laga tilmaamayo laakiin buqcad yaroo gaar oo gurigiisa ka midoo isagu masjid ka dhigtay ou had iyo jeer ku tukado inaan looga jeedin ayay markaa caddaynaysa jamaacada kolley masjidkee lagu celcelinayo xoogaa culammadu waa isku khilaafsan yihiin oo jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin masjidku hadduu imaam iyo mu'addin raatiba leeyahay jamac dambe lagama samaynayo saasaa saddex imaam ku tageen afarta a'immada ahee fuqahada arbaab almadaahibka ah imaam axmed marka laga tago saddexda kale shaafici iyo maalik iyo abu xaniife intuba waxay qabaan jamac labaad in masjidka laga sameeyo isagoo mu'addin iyo imaam raatiba leh waa karaahiyo shaafici wuxuu kaga hadlayaa umka ayuu kaga hadlayaa wuxuuna odhanayaa waa makruuh deed wuxuu isweydiinayaa hadduu imaam iyo mu'addin raatiba masjidku leeyahay in jamac labaad laga ooga iyadoo jamacii laga baxay mid fiican ma aha waa mid makruuha dabeedna wuxuu isweydiinayaa ma asaxaysaa laakiin mase asixi mayso yacni wakhtiyada qaarkood salafku waxay u isticmaali jireen makruuh dee shaygii karaahatu tansiiha way u isticmaali jireen mid labaadna waa u isticmaali jireenoo shayga marka waxa weeye markaa dembiga a ah laftiisa inay makruuhu yidhaahdaan fii bacdi alaxyaan buu isticmaali jireen markaasuu odhanayaa ma asaxaysaa markasuu odhanaya ha waa ka asaxaysa laakiin waxa weeye shay markaa laga fiican yahay bay sameeyeen marka taas waxa weeye saddex imaam saasay mareen imaam axmed isagu wuxuu leeyahay maya jamaci waxa weeye jamac dambe waa la samayn karaa oo dee adigu cummaadkii waxbuu deldeliishanayaa yacni saasuu markaa leeyihi waxaa soo arooray haddaba xadiis yani xoogaa sixadiisa la isku yaro khilaafsan yahay oo tilmaamaya nebiga calayhi salaatu wasalaam maalin inuu sulxi ku dib dhacay islaax uu cid islaaxinayo xurgufi dhex martay ayuu salaaddii kaga dib dhacay wuxuu dabeedna yimi iyadoo la tukaday buu yimi dabeedna gurigiisuu galay gurigiisuu jamac ku sameeyey inuu markaysaga markaa dadkii joogay ee zawjaadkiisaha la tukaday yacnii ciddii joogtay la tukaday marka dee hadday mashruuc ahaan lahayd bay yidhaahdeen dee nebigu calayhi salaatu wasalaam masjidka uu jamaca ku samayn lahaa ila masjidka afdal ahe markaa dee inuu ka leexday oo guriga ku sameeyey waxay caddaynaysaa inaan marka waxa masjidkii jamaaca dambe lagu oogeyn taasay marka waxa yani tilmaamaysa xadiiska culammada qaarkood way ku weynayaan sixadiisana waa xadiis la isku khilaafsan yahi oo culamada qaarkood ay dee markaa daciifinayaan qaarna ay quweynayaan qolyaha kalena waxaa ugu badan waxay daliishanayaan xadiiskii tilmaamayey ninkii salaadda ka soo habsaamay subax ee deedna ku tukanayay xagga dambe ee salaad ku xidhay ee deedna saxaabadii tukatay nebigu ku yidhi alaa rajulun yatasadaqu calaa haada yani kuwa kaa ku sadaqadaystaa yani muu jiro markaa saasoo kale daed raggii tukadaa mid markaa sunnanimo ugu xidha ya yani waxaweye saas ugu xidha marka dabeedna waxa weeye maadaama eh, xaalka caynkaasa jamac dambe markiisa waxwa la sameeyey nebiguna tilmaamay marka ayaa ku sadaqadaysanaya xaaladda caynkaasa dee inay bannaantaa laga qaadanayaa fadlina ugu sugan yahay oo wax ka helayaan laakiin culammada diidaysaa waxay leeyihiin taasi waxay ku saabsan tahay waxaa weeye waa salaatu lmutanafil bacda almuftarid ruux salaaddii tukaday ya ruuxa sadaqadaysta waa maxay waa ruux waxhaya ruux dee ebari wax ma sadaqadaysan karaa hadduu jeefku ka maran yahay ma uu isbaadhbaadho wuxuu wax ku sadaqadaystaba ma haysto ninkani waxa weeye maadaama uu jamci la tukaday isaga wixiisii waa u dhammaystiran yahoo wuxuu ka dhigan yahay kalkhaniyi hani oo kaleu ka dhigan yahy dani maadaamuu ka dhigan yahay waxbuu markaa sadaqadaysan karaa waxbuu baxsan karaa sadaqay ka tahay laakiin labadan markaysaga iyagoo aan hadda waxba haynin labadaba salaaddu yani markaa dhaaftay man ilmutasadiqu wa man ilmutasadaqu calayhi keebaa wax sadaqadaysanaya keebaa se lagu sadaqadaysanaya ya yani waxa weeye kaas iyo kan farqa udhexeeya bay culamada qaarkood saasay udhigayaan saasoo kale ayay udhigayaan calaa kulli xaal jamaacadaas waxa weeye mafaasid kalena way sheegeen waa masale kolley markaa aada culimmadu isugu khilaafeen oo mafaasid kale ay leedahay oo jamacii hore laftiisa inaan aad loogu dadaalin oo laha jamaceen ma jamaceen waayeyna dhulalka qaarkood markiisaa la sameeyo mar kastoo jamaaca ka baxda oo jamaaca timaada yacni waxa weye haddii la yahay jamaci mar walba waa kuu joogaa dadaal badan markaa lagu bixin maayo kii hore ya dadaal badan marka inay qudheedu markiisaga daciifto oo tii hore yaraato oo aan aad loogu dadaalin oo tafaraaruq yimaado oo kii waxa weeye markaa xoogaa xurgufi markaysagaa yaro dhex taallaba ama aan yaro jeclaynba waar waa hebel baa tujinayo u tegi maaye markuu ka baxaan markaysagaa jamc kala samaynaya marka mafaasid kala ka iman kartaa la yidhi markaa lafteeda jamaacada horena markaa inay daciifi yarayso ayaa ka imanaysa marka calaa kulli xaal kollay fadliga lahubaa waa jamaacada hore xadiidka kun iyo toddobiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix iyo siddeetan wa can abi dardaai radia allaahu canhu qaala samictu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam abidardaa waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanayo maa min halaasatin fii qaryatin walaa badwin saddex ma jirto fii qaryatin magaalo ku sugan ama tuulo ku sugan walaa badwin ama baadiye ku sugan laa tuqaamu fiihim asalaa saddexdaasoo laa tuqaamu fiihim asalaatu salaadda aan dhexdooda lagu oogayn bimacnaa jamaacada aan lagu tukanayn jamacaan lagu tukanayn ilaa qad istaxwada calayhim ashaytaan shayaan inuu ka qaalib noqdo mooyaane oo shayaankii uu awooday oo ka qaalib noqday mooyaane fa calaykum biljamaacati jamaacada laazima waa ismu ficil amar fa calaykum biljamaacati jamaacada laazima fa inamaa ya'kulu adi'bu min alghanami alqaasiya fa innamaa ya'kulu wuxuu cunaayoo keliya addi'bu yeygu min alghanami adhiga wuxuu ka cunaa alqaasiya ta waxa weeye markaa gaarka u baxday ee fog ee adhigii kale ka fogaatay ee gaarka u baxday taasuu cunaa rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin xasan sanad xasana ayuu ku soo wariyey culammada qaarkoodna sanadkiisa waa taxsiiniyeen weliba shaahidna waa leeyihi saas aawoodee sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culamada quweyse ayuu ka mid yahay marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa saddex kastoo meel jooga oo aan marka waxa weeye jamaaco salaadda ku tukan gaarnimadooda u kala tugtukada ama meel magaalo ha joogaan ama meel miyiya ha wada joogaanbe shaytaan baa ka qaalib noqday qad istaxwada calayhim ashaytaan ilaa dee jamaacadii uu ka kaxeeyey oo mid walba uu gaar inuu u tukado ku xambaaray marka jamaacadii laazima ku dadaala ruuxa munfaridkee gaarkiisa u tukanayaana wuxuu ka dhigan yahay neefkaa adrhigii gaarka uga baxay ee baalku inuu cuno dee halista u ah marka waxaa laga qaadanayaa jamaacadii in lagu dadaalo waxaa kaloo laga qaadanayaa miyiga dadku markay meel wada joogaan laftoodu inay jamaci la imanayaan jamaacadu kuma gaaraho keliya marka magaalo la joogo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen salaadda jamaacadu waa mid markaa ruuxa laga rabo oo la amray weeye safaran wa xadaran iyadoo markaa la neg yahay iyo iyadoo socdaal la yahay mid walba salaatulkhawfkii iyadoo asxaabtii nebigu sala allahu aleyh wasalam ay ku jiraan safar iyo dagaal labadaba ku jiraan ayaa haddana jamaacadii lala imanayay wakhtiyadii badnayd ee nebigu uu tukanayay calayhi salaatu wasalaam saxaabadana tujinaya salaatulkhawfka dee haaliban waxay ahayd safarna waa ku dhacda iyadoo la neg yahay oo mawdici la negaa lagu sugan yahay dee uma badnayne waxay u badnayd safar bay u badnayd haddana waxaa loo sharciyey qaabkay u tukanayaan markaan cabsidu aadka u darnayn oo cadowgii aan lays is eryanayn oo laysdhex gelin wakhtiga laysdhex galo markaasi xukunka gaaray lahayd aayaddii suuratulbaqara markaa sheegaysa laakiin markayna sidaa ahayn ee cadowgii marka waxa weeye la kala soocan yahay xaaladda caynkaasa qolana gaar bay qabanaysay qolana waxa weeye jamaacaday nebiga la tukanaysay calayhi salaatu wasalaam kuwii kalena waa bedelayeen ya marka waxa weeye sida jamaacada loogu dadaalaya ayay caddaynaysa waidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaata faltaqum taa'ifatu minhum macaka waliya'khuduu aslixatahum faida sajaduu falyakunuu min waraa'ikum walta'ti taa'ifatu ukhra lam yusalluu falyusalluu macak aayaddaa suuratu nisa ay ka warramaysay salaatulkhawfka ee sida loo tukanaayo waxay caddaynaysaa jamaacadu sida marka waxa weeye ay u adag tahay ayay markaa caddaynaysaa marka safaran wa xadaran qofka waa laga rabaa jamaacada safarka marka la yahayna dee haddii cidi ay la socoto waa inay isku jamacsadaan oo jamaca tukadaan aanu qof waliba gaarkiisa aanu isaga markaa nintoocsan yacni gaarkiisa u tukan laakiin jamac inay ku wada tukadaan oo isku jamacsadaan ayay markaa safarka ay yihiinna ay noqonaysa saasay noqonaysa waayahay baabka baabulxahi calaa xuduuri aljamaacati fi subxi waalcishaa boorrinta ayuu u baab yahay lagu boorrinaayo lagu tirtirsinaayo calaa xuduuri iljamaacati salaadda jamaacada in la xaadiro la boorrinayo la tirtirsinaayo fi subxi subaxa gudihiisa in jamac lagu tukado iyo waalcishaai cishaha gudihiisa in jamac lagu tukado yacnii baabkii hore wuxuu ku saabsanaa salaadda jamaacada si guud baabkanna wuxuu ku saabsan yahay salaadaha qaarkood in si gaara loogu dadaalo jamaacada waa salaadaha dadka qaarkood ay ka habsaamaan ama markaa ay ka dibdhacaan amba salaadda subax iyo salaadda cishe xadiidka baabkan ugu horeeya waa kun iyo siddeed iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddobiyo siddeetan can cuhmaana bni cafaana radia allaahu canh muslim wuxuu ka soo wariyey cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan maqlay rasuulka ilaahay yaquulu xaalu odhanaayo man salla alcishaaa fii jamaaca ku kastoo cisho tukada fii jamaacatin jamaaca ku tukada fakaannamaa qaama nisfa alleyl waxaad mooddaa inuu markaa kacay habeenka nuskii fakaannamaa qaama waxaad mooddaa inuu kacay nisfa alleyli habeenka nuski inuu kacaad mooddaa oo qiyaamuleyl u kacay habeenkii kala badhow badh inuu tukanayay qiyaamu waman salla subxa ku kastoo subax tukada fii jamaacatin jamaaca ku tukada fa ka'annamaa salla alleyla kullah waxaad mooddaa habeenkoo dhan mid tukaday inuu la mid yahay rawaahu muslim muslim baa soo wariyey saxiixiisa ku soo wariyey wa fii riwaayati tirmidiy riwaayada tirmidi waxaa ku sugnayd can cuhmaana bni cafaana radia allahu canh qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam qaalada hore cumaan baa yani markaa odhanaya qaala cumaan waxau yidhi qaala rasuululahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi man shahida alcishaaa fii jamaacatin kaana lahu qiyaamu nisfi leyla nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man shahida ki xaadire ka qayb gala alcishaaa salaadda cishe fii jamaacatin jamaaco kaga qayb gala kaana lahu qiyaamu nisfi leyla kicitaanka salaatuleyl loo kacay habeen nuskii ayaa u sugnaatay waman salla alcishaaa waalfajra fii jamaaca ku kastoo cishaha tukada iyo waalfajra salaadda subaxna tukada fii jamaacatin labadaba jamaaco ku tukada oo fii jamaacatin mawaadicdan ayn soo marray yacni sallaa lagu tacalluqsiiyo ama yacni la xaaleeyo oo la yidhaahdo sallaa faacilkeedaa laga xaalaynaya sallaa huwa ama shahida huwa yacni wuxuu markaa ka qayb galay oo xaadiray ama tukaday fii jamaacatin xaalu ku sugan yahay yani sallaada markay tahay yani inaad ku tacalluq siiso iyo inaad xaalayso fii jamaacatin xaaluu yahay kaa'inan fii jamaaca waa yahay laakiin markan kale kolle waxaa fiican shahiido markay tahay in markaa tacalluqaa sii fiican intaba tacalluqa ku wada fasir ta in laqwada ku maray waman salla alcishaaa ku kastoo cishaha tukada waalfajra iyo salaadda subax tukada fii jamaacatin jamaaco ku tukada jamaaco gudaheed ku tukada kaana lahu ka qiyaami leyla waxaa u sugnaanaya sidii kicitaan uu habeen kacay oo kala u sugnaanaysa qaala tirmidiyu tirmidi waxau yidhi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasana oo saxiixa weeye xadiiskani wuxuu tilmaamayaa fadliga ay leedahay salaadda cishe iyo salaadda subax in jamaacada lagu tukado oo laga qayb galaa fadligay leedahay ayuu ku saabsan yahay xadiidkani oo wuxuu tilmaamayaa salaadda cishe haddii jamaaco lagu tukado qiyaamu nisfi leyl ay ka dhiganta habeenka kale badhow badh inaad eh, qiyaamuleyl u kacday fadli abaa ku sugnaanaya haddaad salaadda subaxna ku darto inaad jamaacada ka qayb gasho oo cishe iyo subax labadaba jamac ku tukato qiyaamuleyla leyla habeenkaa inaad qiyaam la timi dhammaystiran ajarkiisa iyo fadligiisa aad yeelanaysa ajarkiisa iyo fadligiisa ayaad yeelanaysa labadan maxaa sidan gaar loogu yidhi labadani waxa weeye waa labadii aadka ugu cuslaa sida xadiiska inoo soo socda sheegi doono xadiiska abi hurayra siduu sheegi doono laba salaadoodoo markaa munaafiqiinta aad ugu culus bay ahaayeen saas aawadeed ayaa fadligaa gaarka a loo tilmaamay yacnii in waxa weeye markaa lala yimaado oo aan laga maqnaan ee laga qayb galo jamacada marka waxaa laga qaadanayaa fadliga ay jamacadu leedahay inuu weyn yahay ayaa laga qaadanaya khaas ahaan labadaa salaadood fadliga laga helayaana inay markaa weyntahay salaadda casarna fadaa'ilda kalea ku soo aroortay marka ha odhanina haddii waxaweye fadligan loo sheegay miyayna ka fadli badnayn markaysaa salaaddii casar salaadda casar fadaaisha u soo aroortay ayaa de ka badan intan shantii salaadood baa laga soo gaar yeelo wasalaati alwustaa yani saasaa marka waxaa laynagu tilmaamay oo salaadihii kalena waa la ysku daray salaadda casarna gaar baa laga dhigay ajarkeeda in labanlaab lagu helayana axaadiista waa ku soo aroortay waayahay shahidana waxaa loo jeedaa bimacnaa xadara waa ka qayb galo oo xaadiraa laga tilmaamaya marka awqaadani waa wakhtiyo wakhtigan subaxa iyo wakhtigan cishuu ama waa marka waxaweyn yani qabow iyo hurdo macaan iyo waxbaa jira salaadii subax salaaddii cishana marka waxawe madow iyo yacni waxyaalaha iyaguna jira markaysa waa waqti madow eh, qabowna waa dhici kartaa inuu jiro eh, dadkuna inay iska hoydaan bay iska jecel yihiinoo hore u hoydaan oo reerkiisiiyo carruurtiisiiyo uu tago ayuu markaa iska jecel yahay ya yacni markaa dabeed waxa weeye ilaalin salaadda la ilaalinayo cishaha waa in lagu sii dadaalaa oo aan laga tegin cishihii cishihii aan laga tegin xadiidka kun iyo sagaaliyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed iyo siddeetan wa can abi hurayrata radia allaahu canh bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayra ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulka ilaahay uu yidhi walow yaclamuuna ma fi alcatamati waasubxi laatowhuma walow xabwa walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen dadku maa fi alcatamati waxaa salaadda cishe ku sugan waa wakhtiga yacni geela loo caweynaayo salaadda la tukado waxa ku sugan waa salaadii cishe alcatama markaa saasaa loo isticmaali jiray lakiin markii dambe salaadda cishaha lagu itlaaqa laakiin magicii sharcigaa maaha walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi lcatamati waxaa salaadda cishe ku sugan oo fadli ah wasubxi iyo salaadda subax waxaa ku sugan oo fadliya ah hadday ogaan lahaayeen la atowhumaa labadaba waa iman lahaayeen waa ka soo qaybgeli lahaayeenoo kamay maqnaadeen walow xabwan kulay ku tahay gurguurad inay ku yimaadaan kulay ku tahay kamay maqnaadeen xaal walba way iman lahaayeen xaal ay gurguuranayaan iyo xaal kaleba muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay waqad sabaqa bituulih xadiiskuna waa soo hormaray bituulihi dherarkiisa xaaluu ku sugan yahay ama ku lamaan yahay dherarkiisa xaaluu ku dheehan yahay ayuu soo hormaray marka low yaclamuuna waxaa laga tilmaamayaa dadkan salaadda ka dib dhacaya oo aan imanaynin salaadda cishe iyo salaadda subax ka maqnaanaya hadday ogaan lahaayeen fadliga ku jira iyo ajarka ku jira hadday ogaan lahaayeen salaadda cisho iyo salaadda subax xaal walba waa iman lahaayeenoo kamay maqnaadeen kulay ku tahay iyagoo gurguuranaya inay yimaadaan haddayna xataa caga ku socon karayn way soo gurguuran lahaayeen ma soo gurguuran lahaayeen taana waxaa laga qaadanayaa fadliga iyo ajarka ay leeyihiin salaadda subax iyo salaadda cishe inuu weyn yahay ayaa laga qaadanaya taasaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya jamaacadiida in lagu dadaalona waa laga qaadanaya waa laga qaadanaya waayahay xadiidka kun iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal iyo siddeetan wa canhu bukhaari iyo muslim waxay abu hurayre ka soo wariyeen qaala inuu yidhi abu hurayra qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi laysa salaatun ahqala cala almunaafiqiina min salaati alfajri waalcishaa salaadii ma jirto kaga culusi cala almunaafiqiina munaafiqiinta salaad kaga culusi ma jirto min salaati alfajri salaadda subax iyo waalcishaa'i salaadda cishe waa salaadda labada salaadood ugu culayska badan munaafiqiinta salaad kaga culisi ma jirto walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fiihimaa waxa labadaa salaadood ku sugan oo fadli iyo ajara la atowhumaa way iman lahaayeen walow xabwan kulay ku tahay iyagoo gurguuranaya inay markaa yimaadaan mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa labadan salaadood munaafiqiinta inay ku culus yihiin ku adag yihiin salaadaha kale waa ka roon yihiin iyagoo kollayba munaafiqiintu ay istusnimo u tukanayaan haddana duhurkii iyo dacasarkii iyo maqhribkii iyo kuwaasoo kale waa uga sahlan yihiin ya laakiin salaadan cishoo kale demadowna waa tahoo masaajiddu laydhan iyo waxba ma lahaan jirin marka dee inay qarsoomi karaanna way isu malaynayaan salaadda subax iyo salaadda cishe labadaba maadaama ay mugdi tahay masjidkii waxa weeye markaa allaydh aanu lahaan jirin salaadda subax laga bixi jiray iyadoo markaysaga dadka wejiyadooda aan la garanaynin waxaanu salaadda ka laaban jirin bay yidhaahdeen iyagoo qaarkaiyo qaarka kale wejigooda aynay garanayn himsehimsaha ay tahay daraaddeed himsehimsaha ay tahay daraaddeed marka dee inay qarsoomi karaanna way u malaynayaan laakiin salaadahan kale waxa wakhti iftina weeye waa la lays arkayaa marka dee si ayna u fashilmin bay munaafiqiintu madax tus u imanayaan madax tus ay u imanayaan baabka boqol sagaashan baabulamri bilmuxaafadati cala salawaati almaktuubaat amarka la amraayuu u baab yahay bilmuxaafadati ilaalinta la amrayo cala asalawaati salaadaha la ilaaliyo almaktuubaati la faral yeelay salaadaha faralka la ilaaliyo wanahyi alakiidi wuxuu kale u baab yahay reebista la reebayuu u baab yahay nahyigaasu alakiidi ay ilmu'akadi kii la adkeeyey ah iyo walwaciidi goodigii ashadiidi darnaa ee loogu goodiyey fii tarkihinna tegista laga tegaayo yacni salaadaha faralkaa laga tegaayo macan tegista salaadaha faralkaa laga tegayana nahyi adag iyo waciid daran baa ku sugan ilaalintana waxa weeye amar layna amraa ku sugan oo sharcan layna amray dee qur'aan iyo xadiisba waa laynagu amraya in salaadaha marka la tukado lala yimaado ya aqiimu asalaa iyo xaafiduu cala asalawaat salaadaha ilaaliya salaada ooga yacni fadliga intee loo sheegaya isagaaba soo aroorinaya aayaadka qaarkood qaala allahu tacaala allah waxau yidhi xaafiduu cala alsalawaati waasalaati alwustaa xaafiduu ilaaliya cala asalawaati salaadaha ilaaliya waa salaadaha faralkaee shanta ah wasalaati alwustaa salaadda fadliga badanna ilaaliya waa salaadda casar ama wasalaati alwustaa salaadda dhexdhexaysa ilaaliya wa qaala tacaala allah waxau yidhi fa in taabuu haddii ay toobad keenaan wa aqaamuu salaata salaadda ay oogaan salaadda ay taagaan wa aatow azakaata zakadana ay bixiyaan oo ciddii u xaqa lahayd ay siiyaan fakhalluu sabiilahum waddadooda u banneeya yacni hallaynina ee daaya marka dayntan la daynayo maxaa lagu xidha waxaa lagu xidha inay gaalnimadii ka toobad keenaan oo ka soo noqdaan oo soo islaamaan inay salaadda oogaan inay zakada bixiyaan saddexdaa markay la yimaadaan buu allah yidhi fakhalluu sabiilahum aayadda kalena maxay sheegaysaa fa ikhwaanukum fiddiin saddexdaa hadday la yimaadaan waa kuwii diinka idinkula walaaloobay waxaa laga qaadanayaa haddaynan saddexdan la wada imanin inaan la daynayn inaan la daynin haddii gaalnimada ay ka toobad keeni waayaan oo ay soo islaami waayaan oo gaalnimadooda ku sugnaadaan dee waxa weeye waa gaaladii lala jihaadayy ayay noqonayaan maanic kale u diida haddaanu jirin ya yacani waxay noqonayaan gaaladii lala jihaaday cahdi iyo dee markay leeyihiin waa asbaab kaleoo ka baajinaysa dee dagaalkii laakiin asaaratan maxay tahay in gaaladii lala jihaadaya ay noqonayaan haddii waxaweye ay toobad keeni waayaan haddii salaadda iyo zakada ay ka tagaanna xaalka caynkaasa culamada qaarkood waxaabay ka qaateen labadaba tegitaankoodu inay gaalnimo yihiin fain taabuu wa aqaamuu salaata wa aatowu azakaata fa ikhwaanukum fi ddiin aayaddanna fakhalluu sabiilahum waayo majmuuca saddexdaa marka la helo ayaa in la daynayo oo aan la dilaynin ay imanaysa ama ukhuwada diiniga ayaa ay imanaysa saddex arrin oo laysku laray oo laysku cadfay ayaana xukunku ka dhalanaya saddex shay marka majmuuca saddexdaas marka la wada helo ayuu imanayaa fa ikhwaanukum fiddiin ay imanaysa waa kuwii diinka idinkula walaalka ahaa iyo fakhalluu sabiilahu waxay ka mid tahay adilada loo dariishanaayo ciddii waxaweeye zakada diidda oo bixin weyda ama salaadda la iman weyda awood inay isku daafacaanna markaysa markaas sameeya oo shawka leh oo marka imtanacuu biquwa haddii awooda inay isku daafaceen waa lasoo qabanayaa dee yani hadduu salaaddii marka waxa ka tago oo tukaa la odhanaya haddii kale waa lagu dilaya oo istitaaba loo samaynaya waa la toobad weydiinaya inuu ka toobad keeno laakiin hadduu marka imtanaca biquwa hadduu xoog isku daafacayo oo uu shawko iyo awood ay yeeshaan oo isbiirsadaan oo xoogga isku daafacayaan xaaladda caynkaasi waa la dilaya waa lagula dagaalamaya zakadii baa iyaduna la mid a zakada hadduu yahay maqduuru calayhi mid la kari karayo xukuumaddu waxa waajiba inay xoog kaga qaado ya xoolihii bay u tegayaan iyagaa xoog kaga jaraya laakiin hadduu imtanac biquwa oo uu noqdo mumtanic biquwa shawke inuu leeyahay oo xoog isku daafacayo xaalka caynkaasa waa la dilaya marka waxa weye maanicu zakaadka awoodda iyo xoogga isku daafacaya ee in xoolaha la qaado dagaalka ka xiga ee hubka markaysa marka waxaan haystee markaa maqduuru calayhi aan ahayn ee xukunkii ku hoos jirin inay xukuumaddu la dagaalamayso adilada loo dariishaday ka midta yani maanicu zakaadku waa laba nooc noocna waa nooc marka waxa weeye aan awood yani isticmaalaynoo hub ku daafacaynin xoolaha oo xukuumaddu hadday xoog kaga qaadayso dee waxa faraha uga qaadaya laakiin sidiisa aan u bixinay kaa waxba la dili maayo waa laga qaadayaa xadiiskii sunankaa sheegayey waman manacaha fa inaa aakhiduuha wa shatra maali xadiiskii bahz bnu xakiim can abihi can jaddihi wuxuu tilmaamayey kii waxa weeye manciye zakada fa innaa aakhiduuha baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam annagu waa ka qaadaynaa xoolihiisa qayb kaleo ka midana waa ka qaadaynaa takhsiir baa looga qaadaya xoolaha intaasna siyaado kale laga qaadaya oo tacsiir ah waman manacaha fa innaa aakhiduuha wa shatra maalihi yacni waxa weeye iyadii xoog baanu kaga qaadaynaa qayb kaleo xoolihiisa ka midana dee tacsiir baa looga qaadaya haddaanu mumtanic bishawka ahayn waa saa hadduu yahay mumtanicun bishawka mid awood ku daafacaya oo dagaal ka xiga oo waxa weeye cidda u timaaddo xoolahan anigu waa kula dagaalamaya ay tahay xaaladda caynkaasa waa lagula dagaalamayaa walow haba keensato in la dilo in la dilaba ha keensato marka xukunka fakhalluu sabiilahum waxay ku xidhnaanaysaa majmuuca arrinkan marka takhliyada loo samaynayaa waa inay saddexdan la wada yimaadaan wain tarataba calaa shartayni shayun fabilxusuuli lishartayni haddii laba shardi wax ka sababoobaan kulmintooda waxaa ka sababoobaya ka dhalanaya waxay ku xidhnaanaysaa labada shardi in la wada helo yacni waxa weye labada shardi in la wada helo ayay ku xidhnaanaysaa nin hadduu ku yidhaahdo ooridiisa in kharajti ila suuqi wa kallamti fulaanan fa anti taaliqun goormay furmaysa waa in labada arrin wada dhacaan ila wowbaa la ysugu cadfay mugti wuxuu yidhi haddaad suuqa u baxdo hebelna aad la hadasho waad iga furanta suuqii waa u baxday laakiin hebel lama hadlin may furmin suuqii uma bixin hebelkii unbaaba soo hormaray marka guriga dabeedna halkaasay kala hadasho ma furmin labada arrin markay israacaan xaaladda caynkaasay markaa furmaysa wain tarataba calaa shartayni shayun fabilxusuuli lishartayni xadiiska kun iyo koob iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaashan wa ibni mascuudin bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdullahi bn mascuud radia allahu canhu qaala inuu yidhi sa'altu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam waxaan weydiiyey rasuulkii ilaahay buu yidhi waxaan su'aalay ayu alacmaali afdal camallada kee ugu fadli badan qaala wuxuu yidhi alsalaatu calaa waqtiha waxaa ugu fadli badan salaadda wakhtigeedii ku sugan ee wakhtigeedii la tukado qultu waxaan idhi haddaan cabdullaahi ahay uma ayun maxaa ku sii xiga qaala biru alwaalidayn samafalka labada waalid loo samafalo ayaa ku xiga qultu waxaan idhi uma ayun maxaa ku sii xiga qaala aljihaadu fii sabiili illah jihaadka ilahay waddadiisa loo jihaado ayaa kusii xiga muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa salaadda wakhtigeeda la tukanayaa inay tahay afdal acmaal waxaa ka fadli badan uun towxiidka ayaa ka fadli badan salaadda tawxiidka ka horreeya marka salaaddii in la tukado weliba wakhtigeedii markaa la tukado aan laga saarin min afdal acmaal bay tahy camalada kuwa ugu fadli badan lakin waxaa kasii fadli badan iimaanka ilahay la rumaynaayo ama tawxiidka ayaa ka fadli badan ashyaa badan baana soo aroortay oo la tilmaamaayo shaygan baa fadli badan shaygan baa fadli badan shaygan baa fadli badan culammadu waxay ku kulmiyaan in min la qadaro la yidhahdo waa min afdal acmaal camalada kuwa ugu khayrka badan ee ugu fadliga badan bay ka mid yihiin saa in la yidhahdo saasi waa towjiih culammada qaarkood ay maraan weji labaad waxa weeyaan waa in la yidhaahdo nisbada dadkay ku kala duwan tahay oo qaarba waxba usii fadli badan dee kii laba waalid le labada waalid samafalkoodu waa u fadli badan yahay kaan laba waalid lahayn dee waxa weeye camallo kale meeshii u gelaya wahaakada marka waxa weeye yacni markaa camallada ugu fadliga badan bay ka mid tahay markaa salaadda wakhtigeeda la tukanayaa waa laga hormariyey xataa samafalkii labada waalid iyo jihaadkiiba waxaa laga qadimo oo laga hormaraya salaada alsalaatu calaa waqtiha maxaa ku xiga birulwaalideynka ku xiga samafalka labada waalid loo samafalayo ee isagaa la horraysiiye jihaadkii laga horraysiiyey saas aawadeed baa markuu jihaadku fardu kifaaye yahay ruuxu jihaadkii ma qaban karo haddaanu waalidadii ka idan qaadan hadduu fardi cayn yahay xaalka caynkaasa waxa weeye biduuni idnin ayuu markaa ku tegaya oo idanka labada waalid markaa waa dhacaya waayo xaaladda waxaa iscaariday laba fardu baa iscaariday oo midna maslaxadiisu caam tahay midna maslaxadiisu khaas tahay samafalka labada waalid fardu kifaaya maaha waa fardu hadduu ubad fara badan xataa leeyahay aniga maxaa layga rabaa maaha cid kale u samafashay boqol carruura ah hadduu leeyahy waxa weeye inuu u samafalaa saaran waayo isu sibuu u dhalay mid walba xaq buu ku leeyahy mid walba xaq buu ku leeyahy marka waxa weeye waa fardu samafalka labada waalid loo samafalayo cuquuqa waalidinkaar lagu noqonayaana xaaraan bay ka wada tahay oo kabaa'iru dunuubka dembiyada waaweyn bay ka mid tahay marka jihaadka hadduu farducayn noqdo laba farducayn baa markaa iscaariday laakiin midna maslaxadiisu waa khaasa midna maslaxadiisu waa caama laakiin marka jihaadku fardu kifaaye yahay farducayn iyo fardu kifaaya iscaariday farar ummadda si guud u saaran oo haddii cid ku filani ku qunto inta kale ka dhacaya iyo fardi khusuuskiisa si gaara u saaran dee marka yuqadamu fardu lcayn cala fardi lkifaaya farducaynka marka laga hormarinaya fardukifaaya laga hormarinaya uma ayun qaala biru lwaalidayn qaala uma ayun qaala aljihaadu fii sabiili illah marka samafalka labada waarid maqaamkiisu inuu weyn yaha laga qaadanaya qur'aanka markaad eegto wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shayan wabilwaalidayni ixsaana waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaahu wabilwaalidayni ixsaana yacni marka la sheego cibaadada allah la caabudaayo xaqa labaadee lagu ladhaa waxa weeye waa xaqa labada waalid aayatulxuquuqna saas si la eg baa ku soo aroortay in waxa weeye yacni samafarka labada waalid xaqa labaad laga dhigay toban xaq bay sheegtay aayaddaasi wacbudu allaha walaa tushriku bihi shay-an aayat alxuquuq alcashara aayadda tobanka xaqa sheegtaa la yidhahda toban xaq bay sheegtaa ya xaqa koowaad waa xaqii ilaahay oo allah keligii in la caabuda ah xaqii labaadna waa xaqa labada waalid markaa sida laysugu ladhay ku tusinaysa marka salaaddii dee waxa weeye waa cibaadadii ilaahay la caabudayey bay ugu horraysaa bacda tawxiid ya samafalkii labada waalid baa lagu xigsiiyey waaya xadiidka kun iyo labiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo koob iyo sagaashan wa can ibni cumara radi allaahu canhuma bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdullahi bni cumar qaala inuu yidhi qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi buniya alislaamu calaa khams islaamnimada waxaa lagu dhisay shan shahaadati an laa ilaaha ila allah ka beddelo calaa shahaadati an laa ilaaha ila allah waxaa lagu dhisay qirista la qiraayo mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah mooyaane marka shahaadati iyo shahaadatu baa labadoo bannaan yihin haddii shahaadati aad tidhaahdo waxay noqonaysaa macduudkii baad cadadkii ka beddelaysa maa bedelu kulli min kullino waxuu iska noqonayaa bedelu mufasal bedelu mufasal min mujmal weeyo waa bedelu kulli min kullin buu soo gelaya bedelu mufasal min mujmal wuxuu ka mid yahay un bedelu kulli min kullin waxaa kaloo bannaan rafco shahaadatu la yidhahdo oo la yidhaha shantaasi waxa weeyaan shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu allah wa iqaamu salaati haddaad markaa shahaadatu goddana inta kalena waa inaad goddaa iqaamu iyo iitaa'u iyo xaju iyo sawmu iyo waa inaad wada goddaa haddaad shahaadatii jartana waa inaad kuwa kalena jartaa waxaa lagu dhisay shahaadati an laa ilaaha ila allah qirista la qiraayo mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah mooyaane qirista saa la qiraayo ayaa lagu dhisay wa anna muxamadan rasuulu ullah iyo inuu muxamedna rasuulka ilaahay yahay ayaa lagu dhisay riwaayo waxaa ku soo aroortay in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam riwaayo saxiixa ku sugan cala an yucbad allah wayukfara bima duunahu halka shahaadati an laa ilaha ila allah baa riwaayo saxiixa ku sugan waxay ku beddelaysaa waxaa lagu dhisay calaa an yucbad allaahu wa yukfara bima duunahu in allah keligii la caabudo oo waxa allah ka sokeeya dhammaan cibaadada la caabudayo laga kufriyo ayaa lagu dhisa intaas waxay la macno tahay shahaadati an laa ilaha ila allah taasay la macno tahay marka xasrigan in cibaadadii allah lagu koobaayo in looga jeedo baa riwaayadaasi caddaynaysa sida aayaadii adilaba u caddaynaysa id jaa'athum arusulu min bayni aydiihim wa min khalfihim an laa tacbuduu ila allah waxay la macno tahay laa ilaaha ila allah wama arsalna min qablika min rasuulin ila nuuxi ilayhi annahu laa ilaaha ila ana faacbuduun wa anna muxammadan rasuulu allah waxaa kaloo lagu dhisay in muxamed rasuulka ilaahay yahay calayhi asalaatu wassalaam wa iqaami asalaati iyo salaadda in la oogo oo la taago ayaa lagu dhisay sida tahay loola yimaado wa iitaa'i azakaati iyo zakada in la bixiyo ayaa lagu dhisay wa xaji ilbeyti iyo beytka in la xajiyo beytullaahi alxaraamka oo xajkii lala yimaado ayaa lagu dhisay wa sawmi ramadaan iyo ramadaan in la soomo ayaa lagu dhisay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay xadiidkani wuxuu ka warramayaa arkaanulislaam alkhamsa arkaanta islaamka ee shanta ah ayuu ka warramaya marka culammadu waxay yidhahdeen arkaanulislaam arkaan bay ka cabbiraan ahlucilmigu waxay kaloo yidhahdeen mabaanina waa yidhahan mabaani mabaani maxay ka qaateen buniyalislaamu se lama odhan buniyalislaamu calaa khamsin waa shantii islaamka lagu dhisay almabaani waa tiirarkii lagu dhisay islaamka yacni markaa weeye marka mabaani haddii la yidhaahdo halkaas buniyal islaami maadaama la yidhi halkaasaa mabaanida laga soo qaato waxa ugu horraysa shahaadataanka awal waajib qofka saaran waa inuu shahaadataanka qiro ou la yimaado cid kastoo gaalaba waxaa la odhanayay marka ashahaata quluu laa ilaaha ila allah tuflixuu laa ilaaha ila allahu dhaha waa liibaanaysaan haddaad tidhaahdaani yaa waxa ugu horeeya ee dadka laga dalbayo ee la amrayaa waa in labada shahaado lala yimaado baa ugu horraysa taasaa ugu horraysa arkaanta kale afarta ah marka shahaadataanka laga yimaado waxa weeye waa salaadda in la taago zakada la bixiyo beytka la xajiyo ramadaan la soomo shantaas ayaa xadiidkan tilmaamaya waa shanta ugu bidhaanta dheer ya saas weeye riwaayaadka qaar waxaa ku soo aroortay xadiiskan markuu cabdulahi ibnu cumar sheegay nin inuu yidhi waljihaad yacani uu leeyahay jihaadkana dee arkaanta ku dar ashyaada islaamka lagu dhisay ee tiirarka ah dee jihaadkii baad ka tagtay kaannahu uu leeyahy markaasuu aljihaadu xasanun walaakin haakada callamanaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam jihaadku waa wanaagsan yahay laakiin saasaa rasuulkuna baray in arkaantu kuwan yihiin oo jihaadku aanu ku jirin sadaasuu ugu jawaabay cabdullahi bnu cumar marka waxaa laga qaadanayaa salaaddu inay tahay rukniga labaad inay tahay markii labada shahaado lala yimiba waxaa ku xigaa waxa weeye waa salaadda weeye xadiidka kun iyo saddex iyo siddeetan dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo labaiyo sagaashan wa canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen ibnu cumar qaala inuu yidhi qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi umirtu an uqaatila annaas waxa lay amroo lay faray inaan dadka la dagaalamo bimacnaa aan la diriro xataa yashhadu an laa ilaaha ila allah ilaa ay ka qirayaan mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah mooyaane wa anna muxammadan rasuuluullah aynay qirayaan muxammadna in rasuulka ilaaha yahay sala allahu aleyh wasalam wayuqiimu asalaata salaadda ay taagayaan wa yu'tuu zakaata zakadana ay bixinayaan ilaa afartaa umurood ay la imanayaan labada shahaado iyo salaadda iyo zakada inaan la diriro dagaalka ku wado baa lay faray oo lay amray faida facaluu dalika markay sidaa yeelaan casamuu minii waxay iga ilaaliyeen oo iga dhowreen dimaa'ahum dhigagooda wa amwaalahum iyo xoolahooda ila bixaqi lislaam ee sababta xaqa islaamka markaa sababteeda mooyaane si kale waa iga dhowreen bimacnaa xuquuqdii islaamka wax ka mida inay meel kaga dhacaan oo taa cuquubo looga jarayo mooyaane ama xoolahoodii yani marka wax looga qaadayo ama marka waxaweeye iyaga naftoodii wax loo yeelaayo yacni taas mooyaane sidii kale way iga dhowreen dhiigagoodiiyo xoolahooda riwaayaadka qaarkood waxaa ku yimi ilaa bixaqiha bixaqiha marka la yidhaha waxay noqonaysaa bixaqi shahaada yacni damiirka marka mu'anaskii wuxuu u noqonayaa in looga jeedo shahaadada hmm. awaamirta in la sameeyaa nawaahidana laga tagaa waajibaadkana la fuliya muxaramaadkana laga dheeraadaa waxay ka mid tahay min xuquuqi alislaam ama min xuquuqi laa ilaaha ila allah bay ka mid tahay wa xisaabuhum cala allah xisaabtooduna allah bay saaran tahay bimacnaa allah baa isku waajibiyey inuu markaa xisaabo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay xadiidkani wuxuu ka warramayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo in jihaadka la amray umirtu an uqaatil annaas xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah qitaalkani waa jihaadkii weyi jihaadkii baa la faray gaaladii inuu la diriro ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la amray gaalada lala diriraayo waxaa ka hadhaya kuwii markaa cismo yeeshay oo iyagu waa ka soo hadhayaan maadillaa ka gaar yeeshay hadday tahay ahlu dimmihii hadday tahay mucaahadiintii kuwii markaa muslimiintu cahdigiiyo ballanka la lahaayeen hadday tahay hadday ahlu tahay muslimiinta ku hoos noolaayee jizyada bixinaayey ee markaa xukunka islaam ku dareeraayey ahlu jizye hadday yihiin waa marka waxa ahlu jizye iyo gibir bay bixiyaan xukunka islaamkuna waa ku dareeraan hadday tahay kuwii ammaanka la siiyey almusta'min yacni marka kuwaasaa ka soo hadhaya hadday tahay kuwii eh, ergada ahaa ee gaaladu soo dirteen kuwaasi adila khaasa ku soo aroortay waa laga reebaya waa ka hadhayaan marka gaaladii kale inaan la diriraa lay amray buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaa ay shahaadateynka ka qirayaan salaadana oogayaan zakadana bixinayaan inta kale dagaalka waa lagu wadaya lakiin hadday ahlu jizye yihiin oo jizyadii aqbalaan dagaalka waa laga joojinaya wakhtiga marka cahdi muslimiinta ay laleeyihiin mucaahadiin ay noqdaanna dagaalka waa laga joojinaya wakhtiga ammaan la siiyo gaalada cid ka midana dagaalka waa laga daynaya qaatilu aladiina laa yu'minuuna billahi wala bilyowmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saakhiruun yacni iyaga waxaa loo yeelay dagaalka lala diriraayo xataa yashhadu an laa ilaha ila allah looma yeelin waxaa loo yeelay xataa yuctu aljizyata can yadin yacni dagaalka waa lagu wadayaa ilaa gibirka ay bixinayaan iyagoo markaa dullaysan oo markaa xukunka u hoggaansan ay bixinayaan marka waa laga daynaya xataad waxay faa'idaynaysaa dee haayay faa'idaynaysa sida halkanba haayada u faa'idaynaysa halkanna maxay sheegaysaa umirtu an uqaatila naasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah ilaa taasi ay dhacayso yacni waxa weeye waa waxay noqonaysaa in lagu wadayo dagaalka oo lala dagaalamayo laakiin markay la yimaadaan haayadaas waa laga joojinaya dagaalkii waa laga joojinaya wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajiruu xata yasmaca kalaam allah uma abliqhu ma'manah marka musta'minkiina waa saas man qatala mucaahadan lam yarax raa'ixata aljanna kii markaa mid mucaahadoo muslimiinta cahdi ay la leeyihiin dila lam yarax raa'ixata aljanna urta jannada ma uriyaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam xadiiska bukhaariga ergada gaalada laftooda inaan la dilin ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam labadii nin ee ergada ahaa ee musaylima soo diray waxa marka uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaan ergada markaa inaan la dilin ayayna jiri lahayn yacnii kurkaan idinka jari lahaa sababtaan idiin dili waayey waxay tahay waa inaan markaa waxay erga tihiin ayaa nebigu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam wahaakada gaaladii kale dagaalkii waa lala dagaalamayaa waa lagu wadayaa ilaa shahaadateynka ay ka qirayaan oo ka islaamayaan oo salaadda ay oogayaan oo sakada ay bixinayaan intaa ilaa ay la imanayaan dagaalkii waa lala dagaalamayaa lagu waday waxaa laga qaadanayaa cismada dhiiggoodu dhowrmaayo yacni si dhammaystiran uu dhowrmayaa inay intan israacdo in loo shardiyo marka hore waxaa la ogsoon yahay gaalku hadduu ashahaato shahaadateynka la yimaado in la daynayo walow kaana fi lmacraka walow dagaalka iyo goobtaba ha ku sugnaadeen sida xadiidkii uu sheegaya saxiixa ahaa ee tilmaamayey ninkii marka waxa weeye muslimiinta la dagaalamayey oo markaysaga weliba markaa dhibaabahana geystay oo deedna laba saxaabi ay marka waxa weeyaan abbaareen oo markaysaga markaa seefaha kula carareen usaame iyo marka nin ansaari ahi ayaa marka waxa seefaha dul hadhiyey markay seefihii dul hadhiyeen buu ashaahatay ninkani waa gaal marka muslimiintii la dagaalansan oo dagaalka muslimiinta u yimi intaanu goobta iyo dagaalka iman ma ashahaadan markuu goobta yimi intaanu dhibaabo geysan ma ashahaadan markuu dhibaabo geystay intaan seefta la dul hadhin ma ashahaadan markii laba nin seefaha dul hadhiye markaasuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah ow ashahatay malaha qofka u soo degdegaya waxa weeyaan ninkani inuu seefta inuu kaga gabbado doonaayey baa inoo soo degdegaysa ya haddana maca daalik nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam hadalku tusinaaya in la dilo inaanay ahayn oo markuu ninkii ashahaatay ninkii ansaarigahaa seeftiisii waa kala noqday isagoo xoma yeelin seeftiisii uu dul hadhinayey waa la laabtay usaamatu bnu zayd xaaladda caynkaasa waxay ula muuqatay ninkan in la sii daayo inaynay ahayn oo markaas seefta kaga gabbanayo shahaadada uu ku dhawaaqay waana macnaha qof walba u soo degdegaya dabeedna markaa ninkii waa ku kala jaray seeftii nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni waa ku canaantay markaa usaame aqataltahu bacdama qaala laa ilaaha ila allah ma waxaad dishay markuu laa ilaaha ila allahu yidhi dabadeed miyaad dishay fakayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah ida jaa'at yowma alqiyaama maxaad ku samayn doontaa markay laa ilaaha ila allahu timaaddo maalinta qiyaame maxaad ku fali maxaad ku samayn markuu hadalka ku celiyeba ou yidhahdo yaa rasuula allahi ninkani waxa weye seeftumuu ka baqa ya waxa uu nebiguna ku celiyaa su'aashiibuu ku celiyaa ilaa uu yidhi waxaan jeclaystay dee maalintaasun inaanan islaami lahaa oo dembi hore ii sugan ee aanu jiri lahayn marka waxaa laga qaadanayaa xataa goobta dagaalka isagoo jooga hadduu ashahaato in la daynayo ha yeeshee cismadaasi inay u daa'imtaa waxay ku xidhnaanaysaa in marka waxa weeyaan aanu wax khilaafsani ka soo bixin mar labaadkana salaadda iyo zakada uula yimaado xataa yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu ullahi wayuqiimu asalaata wa yu'tu azakaa waayo waxaa la ysku cadfay afar shay shahaadada tawxiidka in la qiro shahaadada risaaladda in la qiro salaadda in la taago zakada in la bixiyo gaayadii marka laga dhigay afartaa shay oo isku laran waawna laysugu cadfay waxay faa'iidaynaysaa markay afartu israacaan inay cismadu sugnaanayso ya oo intan marka la israaciyo baa xukunkaasi ka imanaya marka xadiidkani wuxuu daliil waadixa u yahay ciddii salaadda la iman weyda dagaalna ka xigta haddii waxa weeye lasoo yani markaa la yidhaahdo ilaaba ilaa salaaddii baa laydin ciqaabayaana ku dagaalamaysaa ama zakadii marka waxa weeye diidda oo shawko iyo awood leh in lagula dagaalamayo dagaalka lagu wadaayo dagaalka in lagu wadayo oo lagula dagaalamayo ayuu daliil u yahay xadiisku waxaa la mida dee aayadda qur'aankaa la mida fain taabuu wa aqaamuu asalaata wa aatow azakaata fakhalluu sabiilahum hadday toobad keenaan bimacnaa gaalnimada ka toobad keenaan oo soo islaamaan salaaddana ay taagaan oo oogaan sakadana ay bixiyaan fakhalluu sabiilahum waddadooda u banneeya sii daaya yacani waxba dembe ha yeelina ma aragta marka shardigii waxaa laysku xidhay saddex shay baa laysku labay towbada waxaa loo jeedaa towba min alkufri ay soo islaamaan oo gaalnimadii ka toobad keenaan oo islaamnimo la yimaadaan salaaddii iyo zakadiina ay markaa iyagana la yimaadaan saddexdaa shardi markay la wada yimaadaan fakhalluu sabiilahum waddadooda u banneeyo sii daaya haddii saddexda shardi aynay la wada imanin inaan la sii daynaynin ayaa laga qaadanaya waata marka waxaweye dee culammada ay yidhaahdaan shuruudda yacni markaa jamciga marka ku saabsan marka shardiyo la jamciyey ilaa majmuucoodu wada dhacaan oo shardiyadaa la kulmiyo jawaab shardiga lama helayo wain tarataba calaa shartayni shayun fabilxusuuli lishartayni saaxibulmaraaqi waa ka odhanaya hadduu laba shardi ka sababoobo shayun shay ka sababoobo wain tarataba calaa shartayni shayun fabilxusuuli lishartayni wuxuu ku dhacayaa jawaabu shardiga ama markaysaa waxa lagu xidhay shardigu labada shardi in la wada helo labada shardi marka la wada helo ayaa marka waxa jawaabu shardigii la helaya jazaagii shardiga markaasaa la helaya masalan hadduu yidhaahdo nin in saafartii ilaa harjaysa wakallamti fulaanan fa anti taaliqun haweenaydiisii wuxuu ku yidhi haddaad hargeysa u safarto hebelna aad la hadasho waad iga furantah hebel waa la hadashay laakiin hargeyse uma safrin ma furmaysaa maya waayo labadii shardi baa mid dhiman yahay ama hargeyse u safartay laakiin hebel um, lamay hadlino nu umay odhan ya ma furmaysaa maya shardi keliya dhacay labada shardi markay wada dhacaan baa xukunku ka imanaya xukunku ka imanaya marka halkanna waa saas weeye fa in taabuu aqaamuu salaata wa aatawu fakhalluu sabiilahu xadiidkani daliil waxyaaluhu u yahay waxaa ka mid a dadkii ashahaadanayey ee zakadii diiday ee wakhtigii abibakar joogay ee saxaabadu ay la dirireen ee cumar uu weydiinaayey markaa abubakar kayfa tuqaatilu saad ula dagaalamaysaa cid ashahaadanaysa dadna waa dad riddo caddaysta iyo gaalnimo dadna waa dad sekada diidey kuwa sekada diidaa waxay u qaybsanaayeen laba qaybood qaar waajibnimadeedaba diidaayey oo hadday waajibnimadeeda diidaan waxay noqonaysaa inay gaaloobaan gaaladii bay markaa noqonayaan iyagana laa ishkaal kuwa cumar ishkaal geliyey maaha qolo labaad waxa weeye waa qolo zakada waajibnimadeeda aan diidin oo inay waajib tahay ogol laakiin abubakar zakadii markaa u diidey waajibnimadii waa oggol yihiin laakiin bukhlan ay zakada ku bakhaylayaan bay zakadii u bixin waayeen waa qirsan yihin inay waajib tahay kuwa ishkaalku ka yimi waa kuwaas waxaynay ahaayeen bale niman la odhan jiray reer bani yarbuuc waa qoladii maalik ibnu nuwayra oo odayga u ahaa weliba xadiisku ku akhriyey xadiiska oo riwaayo kale ah waa riwaayada odhanaysa saad ula dagaalamaysaa buuhi cid laa ilaha ila allahu odhanaysa iyadoo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah faida qaaluuha faqad casamuu minii dima'ahum wa amwaalahum ila bixaqiha xadiiska riwaayadaasu hayey riwaayadaasna waxay sheegaysaa ilaa uu shahaadada ka odhanayaan inaan la dagaalamaa lay faro lay amray hadday yidhaahdaanna dhiiggoodii way iga dhowreen iyo xoolahoodii ila bixaqiha abubakar laftiisu riwaayadan ma hayn wa yuqiimu asalaata wa iitu zaka yacni xuja waadixa sariixay noqon lahayd hadday xadiiska riwaayadan hayaan cumarna ma ishkaal geliseen abuubakarna waa deliishan lahaa oo deliilkuu deliishaday kanaa ka sii cad oo asrax ka ah oo ka cad abubakar wuxuu yidhi marka waxa weeye ilaa bixaqiha buu deliishaday zakadu waa xaqii xoolaha wallaahi low manacuunii canaaqan kaanuu yu'adduunaha ilaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam laqaataltuhum calaa manciha yacni wuxuu yidhi zakadu waa xaqii xoolaha ilaahay baan ku dhaartay hadday ii diidaan neef yar oo waxar ah hadday ii diidaan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ay siin jireen bimacnaa zake ahaan ee ay ugu gudi jireen laqaataltuhum calaa manci waxaan kula diriri lahaa diidmada ay diideen baan kula dagaalami lahaa ayuu markaa u yidhi waayahay marka xadiidka riwaayadani way kaga sii caddahoo dee muqaataladii in la wadaayo ilaa salaaddii iyo zakadana la imanayaan ayaa laga qaadanaya marka waa daliil awdax oo ka cad daliilka abubakar markii deliishaday ka cad iyadoo taa abubakar deliishadayba daliil u noqonaysa haddana tanaa ka sii sariixsan oo kasii cad culammada markaa jamaahiirtu waxay kaloo u deliishadeen xadiidkan taariku salaadka haddii markaa waxa weeye uu salaaddii la iman waayo oo istitaabadii loo sameeyo oo uu yidhaahdo tukan maayo uu diido inuu tukado in la dilayo waa ka deliishadeen culammada jamaahiirta ee shaaficiyada iyo culammada maalikiyaduba ay ka mid yihiin waxay kala baxeen in taariku salaadka in la dilaayo haddii markaa bacd alistitaaba in la dilaayo hadduu la iman waayo salaadii xanaabilada marka hore waxay u badan yihiin inay gaalaysiiyaan bay u badan yihiin oo iyagu de waxay leeyihiin markayse markaa waa riddu ku dhacayo waa murtad inkastoo qowlka kalena ku jiro madhabka xanaabilada haddana mashhuurkoodu waa in la gaalaysiinaayo hadduu salaada ka tago in la gaalaysiinayo wy marka dilka waa qabaan iyagu waxay leeyihiin dee waxaweeye waxaa loo dilayaa dee marka horeba markaysa marka ridda istitaabo laga samaynaya maaha waajib uu ka tegey oo keliya istitaabo laga samaynaya maahe waxay leeyihiin marka gaalnimadu ku dhacay ayaa yustataab min aridda hmm, saasay markaa leeyihiin marka jamaahiirtu calaa kulli xaal xadiiskan waa daliishadeen inkastoo culamada qaarkood ay xoogaa ishkaal soo arooriyeen oo yidhaahdeen xadiisku wuxuu tilmaamaya oo muqaatale qatli sheegi maayo farqi wuxuu u dhexeeyaa qofku intuu dagaalamayo in lala dagaalamo iyo markaa dilkiisa marka horeba in loo qastayo xadiiska waxaa ku saabtay an uqaatila annaasa marka gaayatu maa fi lamri waxa weeye in markaa zakada iyo salaadda lagula diriraayo ciddii dagaal ka sokaysiisa ciddii tidhahdo ma samaynayne ee markaysaga hub u soo qaadato oo arrinkaa ku diriraysa oo yacni waxa weeyaan xoog doonaysa inay markaa isku daafacdo in waxa weeye markaa quwadooda iyo xooggooda la jebinayo o lagula diriraayo walow haba keensato in la dilabe laakiin marka hore markaa qofka la qabte iyaga ka mida in la dilaayo dee muqaataladu daliilu maaha hunaaka farqun bayna almuqaatala waalqatli muqaatalada iyo qitaalku waa bimacnan waa masdarkii un qaatala lifaacala alficaal waalmufaacala ya masdarka waxa weeyaan faacala masdarkeedu waa ficaal iyo mufaacala ayaa markaa ku yimaada qitaal qaatala qitaala wamuqaatalatan yani saas wey qaatala qitaalan wa muqaatalatan marka waxaa laga tilmaamayaa ficilka dagaalku intuu ka dhacaayo waa lagu wadayaa dagaalkii laakiin markaa daliil u noqon maayo qofka la qabtay oo gacanta lagu dhigay in waxaweeye la dilayo isagoo gacan ku jiro gacan galay in la dilayo markaa daliil uma aha ishkaalkaasay soo arooriyeen culamada kale qaarkood ay soo arooriyeen marka waxaweeye Eh, waxay leeyihiin culammada shaaficiyada iyo culammada kale lejeniga ahi waxay leeyihiin salaaddu wax qofkii lagu khasbi kara ma aha iminka zekadoo kale dee qofkii xoog baa lagaa qaadaya dadkii sekada marka waxaa bixin waaye laba nooc bay u qaybsamaan mid sekadii ku dagaalamaya oo aan gacan ku jirin oo xukuumadda gacanteedii kuma jiro waa ka baxsan yahay taacadii waa ka baxsan yahy oo mutamarid dagaal iyo hubbuu kala hor yimi sakadii in laga bixiyo dagaal baa ka sokeeya kaas waa lala dagaalamayaa awooddiisa marka la jebiyo kooda la qabto la dili maayo waxa ku baaqday waa maxay waa zeko waa maal maalkii unbaa xoog lagaga qaadaya waxaana lagu wadayaa dagaalka inta awooddiisa la jebinayo oo dagaalkan uu gabayo ou soo gacangeliyo baa xukuumaddu dagaalka ku wadaysa cidda kula dagaalamaysana waa xukuumadda cid kale maaha cid kale ma aha yani koox is urursatay iyo afraad iyo waxay ku kacaan markaysa wa ma aha yani waxaweye shaqadan waa shaqo ay marka waxaweyan xukuumaddu qaban karto qofkan marka waxa weeye yani xukunka sharciga ah in loo hogaamiyo la doonaayo oo zakadii yani markaa dee xoog laga qaado wakhtiga marka aanu ku dagaalamayn zakadii unbuu bixin waaye xukuumaddu dagaal ku bilaabi mayso ciidankii baa ku baxaya xoolihii baa laga jarayaa marka hadduu dagaalamo baa lala dagaalamaya haddii kale waxba la yeeli maayo xooluhun baa laga soo qaaday laga soo jaraya inta xoolaha la eego alamwaalu daahira ayaa marka waxa zakadii laga qaadaya sida xadiiska sunanku sheegaayo waman manacaha fa ina aakhiduuha wa shatra maalih xadiiskii bahzu bnu xakiim can abihi can jaddi waxa uu tilmaamaya nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kii zakada manciyo diida fa inna aakhiduuha zakada waa ka qaadaynaa wa shatra maalihi qayb kaloo xoolihiisa ka midana takhsiir ahaan baanu uga qaadaynaa yani xoogun baa lagaga qaadaya waa haddaanu ku dagaalamayn kaasi waa mid maxay ah maqduuru calayhi baa la yidhahdaa yacni daacada marka xukuumada wuu ku hoos jiraa kama bixinoo hubka lama hor iman bes waxba isaga la yeeli maayo xoolaha laga jaraya un laakiin ka ku dagaalamaya ee dagaalku ka sokeeyo aan xoolihii la gaari karayn ilaa marka waxa weeyaan dee isaga la yska celiyo kaas waa lala dagaalamayaa mana aha marka waxa weeye in qatligiisa loo qasdaayo waa muqaatala intuu dagaalamaya lala wadaya dagaalka walow ha keensato in lagu dilo laakiin hadduu dhaawacmo ama dagaalkii gaba ama u cararo yani waxa weeye mid wax la yeelaya ma aha waxay noqonaysaa un xoolaha un halaga jaro bis saasay noqonaysa marka culammada yani odhanaya waxa weeye taariku waa la dilayaa waxay leeyihiin dee zakadii lama mid aho qofkii wax laga samayn karo sidaa xoolaha laga qaadayo oo kale looga qaadi karo ma aha ficilkuna isagu ku xidhan yahay oo haddaanu isagu la imannin dee cid kale kama samayn karto mid sameeyana kama yeeli karto saas aawadeed muddada toobadda loo qabtay hadduu la iman waayo salaaddii xaalka noocaasa waa in la dilaa bacdu ahlicilmi waxaabay leeyihiin waan marka hore kufri ka qabin taariku salaadka inuu kaafir yahay waxay leeyihiin haddii uu diido uu yidhahda ilaahay waa ku dilaynaa haddaad markaa tukan weydo oo uu yidhahdo markaysa marka waxaan yani ma tukanaayo ee dila muddadii loo qabtay dhammaato waa la dilayaa ya marka bacdi ka mida culammadaas waxay odhanayaan waxaaba markaa uu dhimanaya isagoo gaala inkastoo mashhuur ay ka tahay markaysaa shaaficiyada iyo inay markaa leeyihiin muslim caasiya isagoo abudee dhimanaya la dilayaa oo dee axkaamta muslimiintu yeelanaya laakiin culammada oo ka qaba inaanu ku gaaloobin tegitaanka salaadda uu ka tegey ayaa waxay leeyihiin hadduu dilka ka doorto jaaxid inuu noqdo mooye si kale kama suuragal aha waayo shay uu qofku rumaysan yahay inay waajib ku tahay inuu markaa diido oo uu ka doorto akladulcuquuba ciqaabtii ugu darnaydoo dil ah inuu ka doortaa uuna rumaysan yahay inay waajib ku tahay ma suuragal aha bay yidhahdeen ma suuragal aha ayay markaa yidhaahdeen culamada qaarkood saas yada ah ayay markaa yidhahdeen xadiidku wuxuu kaloo tilmaamayaa faida facaluu dalika casamuu minii dima'ahum amwaalahum ila bixaqi lislaam hadday sidaa yeelaan daalika daalika maxay u dhici madkuurka lasoo sheego afartii shayba ku dhacaya kaa la soo sheegay haddii ay yeelaan oo sameeyaan dhiigagoodiiyo xoolahooda way iga dhowreen yani xaq islaam inuu ku maqan yahay oo laga jaraya mooyaane si kale way iga dhowreen oo hadday xuduuddii ku dhacaan xadkii baa laga goynayaa hadday muxaramaadka wax ka mida marka isaga la yimaadaan tacsiir baa lagu samaynaya aynay xad ahayn laakiin waxa weeye tacziir baa lagu samaynaya waajibaadka qaar hadday ka tagaan tacziir baa lagu samaynaya zakadoo kale iyo xuquuqdii maaligaee ku waajibay iyagana marka xoog baa lagaga jaraya wahaakada wa xisaabuhum cala allah xisaabtoodiiyo waxay qarsanayaanna acmaasha waxay qarsanayaane aynay muujisan aynay la soo bambixin ilaahay baa ka xisaabi doona baatinkooda la baari maayo laakiin axkaamta addunya waxay ku saabsantahy alumuur aahira umuurta daahirka muuqatay ku saabsantah xadiidka kun iyo afar iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex iyo sagaashan wa can mucaadin radi allaahu canhu qaala bacasanii rasuul ullahi sala allahu alay wasalam ila alyaman mucaad waxa uu yidhi rasuulka sala allahu aleyh wasalam baa ii diray oo xagga yaman buu ii diray faqaala waxau ihi nabigu calayhi asalaatu wasalaam inaka tati qawman min ahli ilkitaab waxaad markaa u tegaysaa qolo ahlu kitaabka ka mida fadcuuhum ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah waxaad ugu yeedhaa qirista la qiraayo mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah mooyaane ay annahu laa ilaaha ila allah antuma mukhafafa min ahaqiila wa annii rasuulu ullah iyo qirista la qiraayo ugu yeedh inaan rasuulkii ilaahay ahay sala allahu alayh wasalam oo nebi maxamed rasuul ilaaha yahay fain ataacuu lidalik hadday taana ateecaan oo yeelaan faaclimhum waxaad ogeysiisaa ana allaha tacaala iftarada calayhim khamsa salawaat inuu allah ku faral yeelay shan salaadood fii kulli yowmin wa leyla maalin kasta iyo habeen kasta in shan salaadood lagu faral yeelay allah inuu ku faral yeelay sidaa ogeysii fa inhum ataacuu lidalik hadday taana kugu ateecaan oo kaa yeelaan faaclimhum waxaad ogeysiisaa ana allaha iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min akhniyaa'ihim waxaad ogeysiisaa ana allaha iftarada calayhim inuu ilaahay korkooda ku faral yeelay sadaqatan sadaqo bimacnaa zako sadaqadaasoo tu'khadu min akhniyaa'ihim laga qaadayo kuwooda haniyadee hoodannada ah ee maalka haysta laga qaada oo faturaddu calaa fuqaraa'ihim loo celinaayo la siinaayo kuwooda fuqarada ah la siinaayo taana ogeysii waa sakadii fa inhum ataacuu lidalik hadday taana kugu ateecaan oo kaa yeelaan fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim waxaan kaaga digayaa adiga iyo xoolahooda kuwooda yani markaa wanaagsan ee maquuraanka ah yani ayaan idiin kala digay waxaad ka digtoonaataa inaad xoolahooda kuwooda maquuraanka ah inaad ka qaaddo taa ka digtoono waa taxdiir karaa'imta waxa weeye jamcu kariima kariimadana waxaa la yidhaha neefka qiimaha badan ee xoolaha ugu sita ee ruuxa xoolaha lihi uu isha ku hayo marka ka ugu sita ha ka qaadin zakada waxaa laga qaadaya min alwasat ka dhexdhexaadkaa neefka ugu liitana ma aha ka ugu sitana ma aha ee waa ka dhexdhexaadkaa laga qaaday hadduu isagu ku deeqo dee ka markaa waxaweye ugu mudan waa siyaadatu ajrin baa ugu sugan ajar dheeraada idhaa kaa iska daayo war kan qaada kan qaada yaa waxaan maqlay lan tanalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuune kan ugu mudan markaysa markaa ka haysta hadduu yidhahdo waa siyaadatu ajrin fadli dheeraada ugu sugan marka laakiin adigu khasabha kaga qaadin baa laga tilmaamaya ka ugu mudan wattaqi dacwat almadluum iska ilaaliyo iska jir qofka la dulmiyey ducadiis habaarkiisa iska jir uu ku habaaro fainahu laysa baynaha wa bayna allaahi xijaab fainahu eh, ay faina sha'na arrinku laysa baynaha wa bayna allaahi xijaab qofka madluumkaa ducadiisa iyo wa bayna allaahi xijaabun yacni teeduma dhexeeyo ilaahay iyo qofka madluumkaa ducadiisa wax teedoo u dhexeeya ma jiro bimacnaa ducadiisu waa mustajaaba waa mid la aqbalayo ee mid la radinayo ma aha baa loo jeeda fa inahu in shaniga loo celiyo iyo in madluumka loo celiyo ya oo madluumka marka loo celiyo see looga khabrayaa laysa baynaha dee haddii baynaha ay bayna dacwati lmadluumi madluumki waa ku jiraa markaa dabeed waxba waa rabtinaya laakiin waxaa mutabaadira wejiga hore in markaa damiirku damiiru shani yahay saasaa mutabaadila muttafaqun calayhi xadiiska waa la isku waafaqsanyahin bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa salaadaha faralka ah ayaa xadiiska ugu soo deliishaday sheikhu oo masaa'isha uu sheegayay ka mid waxaa laga qaadanayaa xadiidka waxa ugu horraysay qofka loogu yeedhayaa inay tahay shahaadataanka waa awal waajib riwaayaadka qaarkoodna awalnimada waa sheegaysa ya innaka taatii qawman min ahli kitaabi falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah dad ahlu kitaaba ayaad u tegaysaa ee ha noqoto waxa ugu horraysaad ugu yeedhaa shahaadada la qiraayo mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah mooyaane muxamedna rasuulka ilaahay yahay taasi ha noqoto waxa ugu horraysa ugu yeedho marka awal waajib qofka saarani inuu yahay shahaadataanka labada shahaado ayaa laga qaadanay halka qaarkood ay yidhaahdaan waxa weeye bacdu almutakalimiin awal waajib waxa weeye marka waa annadr waalistidlaal waa inuu marka ashyaada ka fekero nadar iyo istidlaal la yimaado waa inuu marka waxa weyaan awalu juz'in min annadar la yimaado ayaa awal waajiba maya alqastu ila nadar baa ah maya shakibaa ah aqwaashaa dhammaantood inayna saxahayn bay ku tusinaysa ya shakina maba bannaanaba iska daa inuu waajib noqdee waaba kufri ya shakiga ilaahay laga shakiyaa sidee marka waxaa loo odhanayaa waa waajib oo awal waajib baatil wey waxaas baatil wey marka waxaa laga qaadanayaa shahaadataanku inay yihiin awal waajib waana sida nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyada kaleba ku baaqi jireen gaalada wuxuu ku odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam quuluu laa ilaha illa allah tuflixu laa ilaaha illa allahu dhaha haddaa laa ilaha ila illahu tidhaahdaan waa liibaanaysaan saasaa nebigu odhanaya calayhi salaatu wasalaam dhawe iyo dheeraba wuxuu ku lahaa markaysaa laa ilaha ila allahu dheh yaa cami qul laa ilaaha ila allah undur wastadilla suma qul ma odhan ya nadriya istilah horta ka hormari oo dabeedna markaa waxaa dheer ma odhan khalaa'iqdii faraha badnaa ee soo islaamaya kumanyaalka ahaa nebigu ma odhan hal nadarta aw istadlalta yani nadar iyo istidlaal ma la timi mise lamaad iman ma kala weydiin nebigu calayhi salaatu wasalaam yani waxa weeye cid walba wuxuu u laqimayo islaamnimada inay shayaataan ku dhawaaqa inankii yaraa yahuudiga sakaraadayay nebiga wuxuu ku yidhi aslim islaam nadariya istidlaal la kaalay ma odhan ya markuu ashahaatay oo yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu ullah oo sidaa labadii shahaado u qiray ayaa wakhti yar dabadeed buu dhintay markaasaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar mahad waxa leh ilaah naar ka badbaadiyey saasaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam waraaqaha dadku u diraayey hiraqla warqadu u diray iyo markaysa waraaqihii dad kale u diraayeyba wuxuu ku lahaa aslim taslam ya nadar iyo istidlaalu uguma horraan yeedhi marka awal waajib waxa weeye waa shahaadataanka wey waxaa kaloo laga qaadanayaa siday u kala muhiimsan yihiin waajibaadku in loo kala hormarinayo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya marka islaamnimada lala yimaado shahaadataanka lala yimaado waajibka ku xigaa inuu yahay salaada marka muhimadda salaaddu ay leedahay iyo maqaamkay taagan tahay baa laga qaadanaya salaadana wakhtiga la amraya inay tahay markay islaamaan oo shahaataanka la yimaadaan ee ka hor aan la amray waxaa kaloo laga qaadanayaa salaadihii markay la yimaadaan markaana zakada inay ku sii xigto oo zakadii yacni markaa waxba la amrayo in zake lagu farl yeelay zakadana waxaa laga qaadaya kuwa haniyadoo fuqaradooda loo celinaya fuqaradooda ayaa la siinaya cidda zakada la siiya fuqarada kuma gaar ahaa waa sideed sinfi oo suuratu tawba lagu sheegay inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin alaaya sideedda aayaddaasi taxday ayaa la siiyaa haddaa fuqarada maxaa loo soo gaar yeelay fuqaradu xaqooda ayaa awkad ugu ah oo ugu adag ama cidda qaadata iyagaa ugu badan baahiday u baahan yihiinna waa ugu baahi badan yihiin saas aawadeed baa iyaga la soo gaar yeelay fuqaraa marka la leeyahy masaakiintiina waa iska soo gudagelayaan ahlucilmigu waxay dhahay miskiin iyo faqiir ida ijtamaca iftaraqaa hadday kulmaan bimacnaa isku meel lagu sheego way kala tagaan macno ahaan oo laba macnoay kala yeeshaan waida iftaraqaa ijtamaca markay kala tagaanoo midkood la sheego ka kale aan la sheeginna kii kalena waa soo gudagalaa markaana macno ahaan waa kulmaya marka fuqarada loo celinaya masaakiintiina hadda waa ku jiraan yacni saas wey hadday taa kaa yeelaan xoolahooda kuwa ugu sita iska ilaaliyo ya inay dulmi tahayna waa sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam raalliahaanshooda la'aantii haddii lagaga qaado xoolahooda ka ugu sita waayo saynu soo sheegnay neefka dhexdhexaadkaa laga qaadaya midna ka wanaagsan yahay midna ka liito alwasat kaasaa waajiba hadduu isagu ku tabarucayo ka ugu sitaa waa fadli ziyaada a ah oo isagu la yimi oo ziyaadatu ajrin baa ugu sugan laakiin tii waajibkahayd maaha oo xaggee dulmigu ka soo gelaya dulmigu wuxuu ka soo gelayaa marka laga qaadayo ka ugu sita oo isagii aanu ku deeqin oo ku raalli ahayn oo isagoo odhan kan qabo aanu sidaa odhan ee khasab lagaga qaado dee midaan ku waajib ahayn baa laga qaada oo waajibkii ka koreeya yacni waxa weeye zakadana marka uu mucaad ka qaadayo dee madaxnimu kaga qaadaya mas-uul buu ka yahay markaysa waxaan reer yaman mar waxa weeye qaadi buu yahay mucallim marna dee wuxuu yahay xaakimkii xukumayey marna waxa weye mucallimkii diinka berayey ayuu u yahay marka sidaas aawadeed yacni zakada markaa intuu dee u tago odhan maayo sakadii soo saaro waxay u dhiibaan qaadi maayo ee xoolaha ayuu markaa dhex gelayaa isagaa tirinaya waxa qabtay isagaa ka qabanaya qofka waxba ka weydiin maayo caamiliintuna waa sidaas waalcaamiliina calayha caamiliinta laynoo sheegaya waa nooc madaxa yani waxa weeye wuxuu ka farac yahay xaakimka guud buu farac ka yahay oo isagu ka naa'ib yahay marka awooddiisuu ku shaqaynaya isagaa u xil saaray marka waa nooc madaxa saas aawadee intay fadhiistaan caamiliintu may odhan jirin zakadii soo saara may odhan jirin iyagaa xoolaha dhex geli jiray iyagaa tirin jiray iyagaa wixii qabta ka qaban jiray saas aawadee caamiliin noqon maayaan cid markaa is-abaabushay ama reer abaabulay yacni marka ama koox marka iyagu is-abaabulay oo yidhi markaa reerka sakada aan ka ururino oo aan xaakimka marka waxa sare aanu u xil saarin oo shaqadaa aanu u dirin xukumkii caamiliinta yeelan maayaan xukumkii caamilinta ma yeelanayaan caamiliinta xukunkooda waxa weeye inuu markaa ka naa'ib yahay xaakimka guud saas aawoodee waxay ka dhigan tahay xaakimka guud inuu u dhiibey haddii hadhow ay u samayn waayaan sidii sharcigu amray ay u bixin waayaan caamiliintaasi waxba kama saara qofka xaakimkii muslimka ahaa markuu u dhiibo isagu ku xukumi maayo siduu ugu tasarufayo si san iyo si xun siduu ugu tasarufaba qofka sekadii waa ka baxday caamiliintuna saasay ka dhigan yihiin oo isagay ka naa'ib yihiinoo markaa soo diray oo shaqadan u xil saaray laakiin dadkan iyagu is-abaabulay yani xukunkii caamiliinta ma leh laakiin qofka u dhiibaya hadday dhacdo inuu u dhiibo wuxuu niyoonayaa inay markaa yihiin wakiilla isaga ka yihiin wakiilkiisaasi markuu gaadhsiiyo ciddii mustaxiqa ahayd sekadii way ka baxday haddaanu gaadhsiinna kama bixin waa lagu leeyahy caamilnimana waxba kuma qaadan karo farqiga labadaa masaleba waa ku sugan yihin caamilnimana waxba kuma qaadan karo marka caamiliintu waa nooc madaxa weeye oo xukuumaddii u xil saartay marka saasuu u leeyahay maadaama mucaad marka intuu u tago dadkii xoolaha haystay xoolahoodii intuu tiriyo waxa qabanaya uu isagu ka qabanayo aanu waxba ka weydiinayn iyaga dee neef aan ku waajib ahayn oo ka koreeya kii ku waajibkaa ah hadduu ka qabto xoog kaga qaado dulmay noqonaysa wattaqi dacwat almadluum fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab saasaa laga tilmaamaya waayahay waxaa laga qaadanayaa dulmiga dhammaan in layska ilaaliya laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa dacwada madluumka in la aqbalayo mustajaabo tahay baa laga qaadanaya qofka madluumkaa ducadiisu inay mustajaabo tahay ayaa laga qaadanaya mustajaabo inay tahayna ilaaba ilaa iminka inay ku dhacdo wuxuu arkayaa shardi ma ahee markay mustajaabo noqoto saddexdii siyood bay mid u iman karta in waxa weeye markaa dee wuxuu ku habaaray markiiba inay ku dhacaan ma adduunyadaba lagu arko waxay kaloo noqon kartaa isaga balaayo in lagaga celiyo oo lagaga dabaalo istijaabo intay noqoto marka haddana sidaa kale loogu dhigo si isaga aslax u ah waxay kaloo noqon kartaa sawaabkeeda in aakhiro loogu kaydiyo yacni siyaalaha kala duwan bay mar mid u dhici karta halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk